الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله المقصد الثاني تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به waxaan kusoo jiray almaqbuul khabarkii markii loo qeybiyey xayثu اlquwa wa ضacf maqbuul wa marduud labadaasa loo qeybiyey marka qeybtii koobaad aheed maqbuul buu horeysiiyey lisharafihi maqbuulkaa sharaf badan marduudkuna gadaal buu ka imaan doonaa maqbuulkii saxiix iyo xasan oo mid walba mid ka hoos jiro lidaatihi iyo ligayrihi mid walba leh afartaasu u qeybsamay maqbuulkii kadib waxaan ka soo hadalnay saaka khabaru alaaxaadi almaqbuul almuxtaf bilqaraa'in kaa xadiidka ahee maqbuulka ah haddii qaraa-in ay la socoto calaamaad xoojinaysa oo kale inay calaamaadkaasi ay ka hormarinayso kuwa aan calaamaadka lahayn kuwaan calaamaadka lahayn ayuu ka hormarinaysaa oo mathalan hadduu xadiidku saxiix yahay kuna sugan yahay fi lbukhaari wa muslim fi saxiix bukhaari wa saxiix muslim ku sugan yahay wuxuu wataa qaraa-in xoojinaysa qaraa waxaa weeyaan ko aha lijalaalati alimaamaan jalaalati alimaameyni labada imaam ee bukhaari iyo muslim jalaaladooda iyo cadamadoodi iyo inay yihiin fi hada shan xadiidka marka laga hadlaayo rag aada iyo aad maaragtay uga horeeya oo aimo ah laba taqaduma fi tamyiizi saxiixi calaa gayrihimaa inay ka kahormariy ka hormareen dadka kale marka laga hadlaayo in axaadiida saxiixada laga sooco axaadiista kale iyadoo laftirkeeda waa qariina xoog badan wey ta <clears throat> saddexaad muxuu ahaa culummadu inay kuwa isku waafaqeen labadaa kitaab inay yihiin kuwo maqbuulah oo la aqbalayo arrintooda agtooda ay ka tahay maqbuul iyaduna waa calaamo la saddexaad wey marka alqariina alula waxaa weeyaan alkhabar <clears throat> ma akhrajahu sheykhan qariinada labaad almashhuur baan iri qariinada saddexaadna almusalsal bilaa'imati walxufaad almutqiniin ayb maxaan ka faa'idaysanaynaa inuu xadiidka isagoo saxiixba saxiix hadduu yahay miyuu nagu fileen saxiixba hadduu yahay shantii shardi ee saxiixa loo shardinaya lagaba helay maxaa qaraa-intaa kaliya waxaa kale ay noo faa'iidanaysaa waxay soo muuqanaysaa faa'idadu cinda atacaarudi wa dalab اtarjiixi ah, markii tacaarud imaado tarjiixna la dalbo waxaa soo baxaysa kuwan ayaga inay ka horeeyaan kuwa kale soo saama ayib intaasaan kasoo baxnay almaqsid الthani ilan laba maqsid buu uqeybiyey maqbuulkii maqsidka koobaad wuxuu kaga soo hadlay xadiidkii saxiixii iyo qeybihiisi xasanki xasankii iyo qeybihiisi ila akhiri maqsadka labaad wuxuu kaga hadlayaa taqsiimu lkhabari khabarkii u haddana la qaybinayo khabarkii almaqbuuli la aqbalay ee shuruudda shantaa laga helay ilaa macmuulin bihi mid lagu camal falayo la dhaqan gelin iyo wagayri macmuulin bihi midaan lagu camal falayn baa loo qeybiyey isagoo maqbuula oo saxiixa ama xasana oo shuruuddii sixada ama qabuulka shantaa laga wada helay yaad arkeysa asagoon lagu camalfalayn a ah. isagoo lagu camalfalayna waad arkeysa marka labadaasa loo qaybinaya bayna macmuulin bihi wa hayr macmuulin biha loo qaybinaya nacam asalka wuxuu ahaa xadiidka hadduu maqbuul ya in lagu camalfalo laakiin maanta waxaa timid sabab kale oo keenaysa inaan lagu camalfalin wuu inoo keeni doonaaye laba sababood buu qaybin doonaa yanqasimu alkhabaru lmaqbuulu khabarka ama xadiidka maqbuulka ah ee haabitka ee sugan shuruuddii shantaheedna laga helay mawaanicdiina laga waayey ile shantaas shardi qaarna waa iijaabi qaarna waa waxa weeyaan waa salbi ah, in la helo cadaala dabdi itisaal shuduud iyo cilana waa salbi labadaasna in la waayo wey saddex waxa weeyaan wujuudi labana waa cadami ah, wujuudu itisaal wujuudu dabdi wujuudu alcadaala waxaa bilaabay marka cadamu lcila cadamu shuduud marka thalaathu wujuud iyo laba cadami a ah wey shantii shardi xadiidkii laga helay ee maqbuulka wuxuu u qeybsami haddana ilaa qismayna laba qeybood macmuulin bihi mid lagu caanfalayo oo hadduu amar yahayna amarkiisa la qaadan hadduu nahyina nahyiisa laga tegi wuxuu ka hadlaayo ee uu ka kooban yahay la dhaqan gelinayo wa gayri macmuulin bihi iyo midaan lagu camal camalfalaynin buu u qaybsamaya wayanbathiqu waxaa ka dilaacaya oo ka soo baxaya can dalika midka asaga ahee maqbuul macmuul iyo hayr macmuul aan nidhi nawcaani laba nooc ba ka soo bixi oo min anwaaci culuumi اlxadiidi culuumulxadiid anwaacda uu qeybsamo laba nooc oo kamid a ka soo baxay anwaac culuum ulxadiid waxaan ka soo hadlayna dhanba mashhuur waa nooc min anwaaci culum alxadid ka mida caziiz waa nooc min anwaaci culum alxadid ka mida hariib waa nooc anwaaci culum alxadid ka mida soomeen xasankii iyo saxiixihii intoo dhan waa min anwaaci alxadiid buu ka mid yahay kanna marka waxaa weeyaan soo socda culuum lxadiid laba noocoo kamida yaa markii macmuul iyo hayru macmuul loo qeybiye xadiidkii maqbuulkaha laba noocoo meesha ka soo baxday oo min anwaaci culuumi alxadiidi xadiidka culuumtiisa noocyihiisa kamida wahumaa labada noocee meesha ka soo booday almuxkamu muxkam wey midka koobaad iyo wa mukhtalifu lxadiidi labadaba waa hal un almuxkamu walmukhtalif lxadiid ah, muxkam marka la dhaho mukhtalif xadis yaa kasoo horjeeda mukhtalif xadiis marka la sheegana muxkam baa kasoo horjeeda marka waa nooc min anwaac culum xadid kamida ah. nooca labaad waxaa weeyaan wاnnaasikhu midkii wax nasakhay iyo wlmansuukhu midkii la nasakhay ayaduna waa nooco min anwaaci culum xadiid kamida ah. labadaas nooc waxay ka soo baxeen taqsiim اlkhabari ilى macmuuli wagayri macmul marki laga hadlayo marka laga hadlaayo in lagu camal falo maqbuulkii iyo in lagu camal falin labadaa nooc baa soo baxay oo hadda muxkamkii wuxuu soo geli almacmuulu bihi naasikhina wuxuu soo geli almacmuulu bihi mukhtalif xadiidki wuxuu soo gelaya marka u dambaysa dee xal loo waayo hayru macmuul bihi buu soo geli mansuuki la naskiyeyna hayru macmuul bihi buu soo geli marka labada nooc ee almuxkamu mukhtalifun fiihi mukhtalif alxadiid iyo naasiki mansuuq waxay soo gelayaan almacmuulu bihi wa hayr bihi bay soo gelayaan ynbathiqu can dalika taqsiimkaa asaga ahen qaybinay khabarulmaqbuulkii noocani laba nooc baa ka soo baxay min anwaaci culumi xadiid kamida wahumaa almuxkamu muxkamkii iyo wmukhtalu fi mukhtalif alxadiid wey waa inoo imaan mid walbaba wnaasiqu naasikhi iyo wlmansuuq wey almuxkamu buu ku cinwaanaystay marka baaka cinwaan buu kuu sameeyey muxkam midka la yihahdo iyo wmukhtalifu lxadiidi xadiidkiisa midka isku khilaafsan yahay tacriif muxkam muxkam buu horeysiiyey kadibuu mukhtalif kuxijisiinaya luqatan huwa ismu mafcuul wey muxkam kii la sugay wey min axkama baa laga keenay bimacnaa atqana waa sugay oo waa itqaaniyey waa fi luqa isilaaxan waxaa loola jeedaa waa haddana khuseeya baab kale huwa muxkam waxaa la yidhaahdaa alxadiithu lmaqbuulu xadiidka la aqbalay aladii maqbuulkii salima ka nabadgalay min mucaaradati mithlihi isagoo kale inuu caarado ka hor imaadana ka nabadgalay galay mucaaradati wey meesha ta wey min mucaaradati mithlihi isagoo kale inuu caaradana ka nabad laba shardi baa la helay meeshaas marka koowaad waa maqbuul oo shantii shardi ee xadiidka maqbuulka loo shardinaya baa laga helay in badan kuso celcelinay ta labaadna salima min almucaarada can mili mucaaradati mili wax mucaarada oo ka hor imaaday oo asagoo kale oo quwada lamid oo xoog asagoo kalea oo mucaaradayna lama hayo ah. haddaan xadiidku u maqbuulba unan ahayn war meesha muxkama lama dhahayaba laguma camalfal maayo lena hadduu maqbuul yahay laakiin mucaarado wey meesha ay taallana waa cinwaanka kale ee mukhtalifu اxadiiث buuna u imaan doonaa kaasna u imaan doonaa wa akharu اlaxaadiiثi axaadiista nabiga alayhi الsalaatu wasalaam intooda badan min haada الnooci noocaasu ka ahaaday nooce almuxkam axaadiista nabiga badankood sidaasay ku socdaan oo inay maqbuulna yihiin salima min mucaaradati milin ay yihiin mucaaradana ayna jirin wax ka hor imaadeen jirin hada huwa aصl aslka sidaa wey waakharu laxaadiidi min hada nooc noocan isaga ahe muxkamkaa yay u badan yihiin wa ama alaxaadiidu almutacaaridatu axaadiista mutacaaridada ah ee ismucaaradaysa iska hor imaanaysa almukhtalifa iskhilaafaysa fahiya hiya way yartahay tahay jiddan aad binisba markii loo fiiriyo limajmuuci laxaadiidi axaadiista badan gudahooda ama maaratay kulankooda kale markii loo fiiriyo kuwan mutacaaridka ee iskhilaafaysa way yaryihiin binisbati markii loo loo fiiriyo limajmuc axaadii axaadiista kale ee majmuucooda markii loo fiiriyo intan mutacaaradkaa yar waxaa badan inayna tacaarud una jirin oo muxkam yihiin axaadiistan oo wax ka hor imaan una jirin lagu camal falo tacriifu mukhtalif axadiid markuu imow muxkam waad ogaatay warkiisa sa waa iska yaryahay axaadiistuna intay u badan yihin waa sidaas inay axaadiista maqbuulada ay muxkam yihiin oo lagu camal fali oo wax mutacaarada oo ka hor imaanay mukhtalif aysan jirin hada huwa alasl khilaafu lasligii markuu kiise iskhilaafay baa la tacriifinaya luqatan waxaa loo jeeda mukhtalif alxadiid waxaa loo wadaa ismu faacil wey horta mukhtalif min alikhtilaaf baa laga keenay did litifaaqi itifaaq iyo kulan iyo iswaafaqid bay kasoo horjeedaa marka umuurtu waa inay itifaaq la helo iyo in ikhtilaaf la helo wey axtasimu bixabli illahi jamiican maxaa ka hor dhinac kale wax taagan walaa tafaruqu soo ma marka ima alitifaaq wa ima alikhtilaaf wax udhexeeya ma leh marka ikhtilaafku waa did اlاtifaaq wbididiha tatabayanu lashyaa way dhahan ah, shayga didkiisa mararka qaar wax ku caddaadaan oo haddaad shaygan aad didkiisa hesho kii kale waaba ku caddaanaya oo ku muuqanaya jiro iyo caafimaad halka caafimaadka wuxuu yahay qiimihiisa markaa jirataad garan gaajo markay kuqabataad garanaysaa dhereg iyo noolal iyo caafimaad wuxuu yahay markay cudurro imaadaan baad caafimaad garani markii ay imaato khawf iyo cabsi iyo qax iyo amni iyo tumaaniino iyo xasilooni qiimaha ay ku fadhida aad garani <clears throat> wbididiha tatabin rashaa markaad ilmo weydaad ilmo wuxuu yahay garani wahakada jahli hadduu kula degaad garan cilmi wuxuu yahay maslaadii kuwa adkaataad garanaysa aqoonta qiimaha ay leedahay iyo macrifada iyo sabirka wabididiha tatabayan rashaa saa wey marka alikhtilaaf did litifaaq waka wlmuraadu meesha wow weeyaan dhulmuraadi bu iska yiri daam daci yaa ugu badan ninkayga wاlmuraadu bmukhtali اxadiid mukhtalif اxadiid waxaa loola jeedo alaxaadiiث alatii waa axaadiidta tasilunaana soo gaadhay oo yukhaalifu bacduha barkoodna uu khilaafo bacdan barka kale fi lmacnaa xagga macnaha ay yatadaadaani waaba iska soo horjeedaanba fi lmacnaa xagga macnaha iska soo horjeedaan waa didaan did bay isku yihiin mid wax amraaya iyo mid wax nahyinaya mathalan mubiix iyo muxarim maxduur ah laba shay oo iska hor imaanaya kaasaa loola jeedaa macnaha mukhtalif wasilaaxan waxaa loo wadaa mukhtalif alxadiid huwa alxadiidu almaqbuulu xadiidka la aqbalay almucaaradu lagu caaridayoo bimidlihi asagoo kale isagoo kale ayaa lagu khilaafay maca imkaani aljamci waxay suuragal tahay in la kulmiyo baynahumaa labadaa ismucaaraday labadaa iskhilaaftay in la jamciyana waa suuragal saasuu leh xadiid maqbuul mukhtalif alxadiid waxaa loo dhahaa laba xadiid oo maqbuul isla ah oo haddana daahirkooda iskhilaafsan xagga daahirka waxaana suuragal ah ninkuu ilahay ufududeeyo ee culummada ah inay jamciyaan oo isku keenaan baaba suuragal ah wa hada huwa alasl in la jamcin karo maca imkaani iljamci baynihima dhexdooda in la jamciyana ay suuragal tahy intaa waa unqeexitaan iyo tacriif mukhtalifxadiid baa lagu tacriifiyey asagii tacriifkaabuu kuusii sharxaya musanifka wuxuu leeyahy ey huwa alxadiidu saxiixu waxaa laga wadaa yani bay lamanta ayadu alxadiidu saxiixu huwa alxadiidu saxiix mukhtalifulxadiid waxaa loola jeedaa xadiidka saxiixa ko aw ilxasanu ama xasanka ah maxaa lasku dhahaa labadooda maqbuul baa lasku dhahaa soo ma xasan iyo saxiix marka lasku dara maxaa lasku dhahaa axaadiidu maqbuul baa la dhahaa marka ku kala furfuray wuxuu yihi huwa alxadiidu saxiixu waa xadiidka saxiixa aw ilxasanu ama xasanka aladii xadiidkaas oo yajibu imaanayo xadiidun aakharu mid kale oo mithluhu asagoo kale ah fi lmartabati buu mithli kula yahay xagga martabada buu kala mid yahay walquwad iyo xagga awooda awooda iyo agga martabada iskaga mid yihiin ayaa kasoo horjeeda yajiiu xadiiثun aakar aakharu xadiid kale oo mithlu asagoo kale fi martabati wاlquwa kula mid a ah. wa yunaaqiduhu deena khilaafaya fi lmacnaa xagga macnaha dhaahiran muuqaalka kore yuu macnuhu ku khilaafi kan asaga eedaysatee maqbuulkaha ah, kaa kale ee martabada ee laquwadaa waaba khilaafayba yunaaqiduhu waa khilaafaya yucaariduhu wey fi lmacnaa buu ku caaridi oo ku khilaafi xagga macnaha iyo madluulka iyo ujeedada mawduuca ay ka hadlayaanba yaa iskhilaafsan daahiran xagga daahirka xaqiiqatulamriga ma ahee waa sida inaga noo muuqata wey ra'yul wey wa ilaa rasuulka alayh salaam aayaadka qur-aanka sayn isku khilaafaynin iyo axaadiistu nabiguna xaqiiqatan ayna isku khilaafaynin ee waa inaga muuqaalkeenna iyo qusuuru cilmigeena iyo macrifadeena gaaban sida inaga noo muuqata daahirka inay iskhilaafeen baa noo muuqata labada xadiidba waa maqbuul wayna iska hor imaadeen wa yumkinu waxaa suuragala ah buu ku leeyahy liulilcilmi dadka cilmiga u saaxiibka walfahmi iyo fahamka athaaqibi duleela faham thaaqiba meel gudaha wax kala soo baxaya raasikhuun baa la yidhaahdaa raasikhuun ayaa la yidhahdaa cilmigiibay intay duleeliyaan oo masaladeeda dhexda u galaan yay waxa aadan kuu muuqanin oda la soo bixi karin bay la soo baxayaan fahan aadan adiga ka fahmin naskan iyo aayaddan iyo xadiidkan intay la soo baxaan yaa wixii aad moodaysa inuu iskhilaafsan yahay baa laba wada la kala qaadsiin laba jid baa la qaadsiinaya wax iskhilaafsan ma ma lagule fahmu thaaqib wey yubaqiruuna alcilma wayaquusuuna buxuura alcilmi nin waxaa jir la yidhaahdo maxamed ulbaqir maxamed ulbaqir maxaa loogu bixiyey looda soomaarkeed markay socoto lugaheeda de waa cidiyahay leedaha dhulkay saa ugelisaa dhulka dhulkay jeexda soo ma cilmigii baa marka cilmigiisaa laga hadlaya cilmigu buu sa fiican u dilaacinaya wey si looda ay markay dhulka ku socoto carada iyo ay u jeexdo Ah, raasiuuna waa layia waa jira iyaguna marka yumkinu waxaa u suuroobay liulilcilmi dadka cilmigu saaxiibka walfahmi fahmka thaaqibi ee fog fahmka fog baa loo jeedaaye an yajmacuu inay kulmiyaan baa u suuragal ah bayna madluulayhimaa labadan xadiid ee ismucaaraday madluulkooda waxay kutusayaan dalaalada macnaha ay labadooda ay kala tusayaan inay jamciyaan oo isku keenaan oo mid walbaba ay macno saxiixa mariyaan ayaa u suuragala ah. bishaklin maqbuul si la aqbali karo bishaklin maqbuul si la aqbali karo oo la fahmi karay ku jamcinayaan duluulka xadiidkan waxay leeyihin sidana lagu fasiri kana sidana lagu fasiri faijtamaca way kulmeen tacaarud ma jiro ikhtilaaf ma jiro ila marka hore wax daahiro daahirkood in iskula jiraan bay ekeede mithaalu lmukhtalifi xadiid mukhtalif oo laisku khilaafsan ama iskhilaafsan ah, xadiis mukhtalif oo iskhilaafsan oo mid kale iskhilaafsan yihiin mithaalkiisa malnoo keen laba xadiid buu ku keenay oo mid midka kale khilaafay xadiidun laa cadwa walaa tiyarata xadiidkaa soo qaado laa cadwaa cudur isku gudbin ma jirto hebel baa hargabka igu riday hebel qandhadiisi baa igu dhacday jirada hebel baa igu dhacday ma jirto walaa tiyarata shumi iyo baasaysina ma jiro asalka ilen dayarada waxaa la dhihi jiray shimbirahay ku saabsaneed markaa sidii baa laakiin marka dambe tashaawum oo dhan waxaa waxaad baasaysato dhan baa diyara la yiri marka hore shimbirka ku saabsanaa shimbir baa la arki waad eryi bidixadu kaa maro tashaa'um balaayaa dhacday umuurteeda ma hagaagsano midig hadduu uduulana abshir waay saas ahaan jirta maanta or marka shimirkaasaa la fiirinaya midig hadduu uduula midig uduulo hadduu hor uduulana de waa kala saar agamudhax baad maanta daba ama midig ha uduula ama mid ha uduula midig hadduu uduula waa khayr midig hadduu uduula waa soo gadoomaysa soo noqonaysa isma qabanin maanta ad leedahay sida kuwa faaliya o kale somarka faalka dhiga marka diyaraa la yihahda cadwadun waa cudur isku tallaabin <clears throat> maradka qofkan hebela haysa inuu intuu kaco qof kale uu galo cudurkiisi arrintan wax jira ma ah waaqacana way tusaysaa amraadan hadda la yihahdo alamraad almucdiya alamraad almucdiya almustacsiya cudurradan hadda faafa si ahaan waad ammaan oo xigmo kalaa jirto shaarica uu ku xaliyey laakiin iskuma s isku tallow inuusan jirin waxaad arkaysaa qof ka fog oo cudurka ku dhacay kii qofkan jiran mantaga ka dhaqaayey ee saxarada ka qaadayey ee dharka ka dhaqaayey ee jalka siinayana waxba una noqonin soo ma arka waxba una noqonin cudur khatara jiray maanto dhiiggiisibu faraha kula jira iyo makhaakadiisi iyo u dhaqaya oo xaaqaya waxbaan ma noqonin marka halkaa waxaa lagaa tusayaa dabiica cudurkan uu leeyahay awood uu leeyahay intuu ku kaco uu cudurka qof kale ku galo maleh meeshan waxaa ku jirta qudratullahi subxaana watacala baa ku jirta tanaa la rabaa in marka caqiidadii mabda lcaqiida ayaa la ilaalinaya <clears throat> haddaad maanta ku haysa bil cudurkiisa ugu dhacay ee bajiradi ugu riday ilaahayba waad ilowdayba wa idaa maridtu fahuwa yashfiini baad garan weyd maradka xag allu ka imaada shifaan xagga duuna ka imaada laa shifaa ilaa shifaauka tiibaa marka maskaxda ka baxays <clears throat> laa cadwa walaa tiyra ko aladi rawaahu muslim uu wariyey maca xadiidkan kale ba xadiid fira ka carar min almajduumi qofka juudaanka uu ku dhacay firaaraka saad oga cararaysa min alasad libaax libaax hadduu kaaga soo baxo meel khatara ka waran maxaa samayn laheyd ood carari laheyd sooma intaad carartaad geedka dheer fuuli laheed ood meel ku carari laheed ood bikuli xiyal xeelo kastood kagaga badbaadi lehed ayaad samayn lehed fira ka carar marka min almajduumi qofka juudaan ku dhahda cudur jirka googooya xubnaha jarjara intuu madoobay haddana uu jirka googa-ayo walciyaadu bilah cudurada khatarta ah nabiga ilahi uu ka magan galay subxana watacaala ilahi uu ka magan galay min aljudaami waljunuuni walbaras saddexaas intuu sheegay iyo wuxuu yihi wasayi lasqaami iyo cudurada xunxun cudurada xunxun yuu raaciyey marka juudaamka ka carar firaara oga cararaysa min asad maxaa looga cararayaa juudaam hadda cudurku kugelin wey saasaa daahir ka muuqanaysa oo soo hadda lalaamo laa cadwa madaxa isla galeen laa cadwa iyo juudaan ka carar baa iskhilaafay marka ah. cudur la isku gudbinayo ma jirto iyo qofka juudaanka qaba ka fogow labadaa masle waa isku dhacay marka alladayni labadan labadaasoo rawaahuma buhaari labadaba horta bukhaari baa wariyey midna muslim baa keligiis ya ya ya laa cadwadaasu muslim asagu leeyahay bukhari labadaba waa wariyey fa haadani xadiithaani saxiixaani horta waa laba xadiid oo saxiixa daahiruhumaa daahirkooduna uu yahay atacaarudu inay iscaarudeen liana alawala midka hore yanfi wuxuu anfinayaa alcadwa cudur isku ridid cudur isku tallaabin iyo in lastallaabin cudur isku ridi karo ah, taana wuu anfinayaa laa cadwa buu ku yidhi wathaniya xadiidka labaadna oo fira min almajduum ka carar ahna yuhbituhaa <clears throat> yuhbituhaa wuxuu sugayaa in cudurka isku tallaali karo waqad jamaca alculamaa marka way ismucaaradeen labada xadiid waa laba xadiid maqbula dahirkoona iskhilaafay wey see la yeeli wuxuu leey musanifka waqad jamaca alculamaa culumadu way jamciyeen baynahumaa labadaa xadiid dhexdooday jamciyeen wawafaquu way iswaafajiyeen bayna macnaahumaa labadoodaas labadooda macnay iswaafajiyeen calaa wujuuhin mutacadida <clears throat> wujuuh fara badan oo kala duduwan bay ku jamciyeen nin walba meel buu la aaday o le maysana kan labada kana saasaasa ku jamciyeen kuwa kale si kale dheheen laakiin wuxuu leey musanifka adkuruha huna halkan waxaan ka sheegi makhtaarahu alxaafid ibnu xajar macnaha ama jamaca ama ariiqatuljamciga oo u munaasabsan ee uu qaatay ikhtaara u doortay alxaafid ibn xajar ayaan anigana soo qaadayaa bu ku leh kanaan iskaga gaabsan aqwaasha culamada faraha badan waxba sii dhexgelgeli mahaye ka ila macquulsan waa xaafid ibn xajar siduu ku jamciyey wa mafaaduhu xaafid ibn xajar siduu ku jamciyeyna waxay faa'iideyneysaa oo macnaha duuduub ahaan laga fahmayo sida soo socta maayeli wuxuu faa'ideynaya waa kan wamafaadu wuxuu faa'ideynaya maayeli wax soo socda wey waa kan kayfiyat ljamci baynahuma labada xadiid oo laa cadwa iyo xadiidkan kale fir min almajduum sida loo jamcinayo wa kayfiyat ljamci kayfiyada loo jamcin ama sida loo jamcin bayna haadayni alxadiidayni labadan xadiid sida loo jamcinayo an yuqaala waa in la yidhaahdo ina alcadwa cadwada iyo cudur isku tallaabinta manfiyatun wey horta ka noqod ma leh ah, cadwo ma jirto cudur isku tallaabin manfiya waa la anfiyey waa la diiday wax sugan maaha wax jira maaha wغayru thaabitatin wax sugan eyrkeed wey ma sugna in cudurkiisa qof kale u ku dhici karo xadiidka horta laacad wadaa asalkiisiibuu ku taagan yahay isagu inuu asal ku taagan yahna wuxuu haystaa xujooyin kale iyo adilo kaloo haystaa bidaliili qowlihi sala allahu alay wasalam waa u daliila in laacadwa ay sideeda tahay muxuu ahaa nabiga hadalkiisi laa yucdii shayun shaya laa yucdii ma tallaabiyo shay un cudur shay an cudur kale yani un cudur intuu tallaabo shayan qof kale kuma dhacay wey laa yucdi shayan shayan shay shay gudbiya ma jirto ama cudur cudur u tallaaba ma leh qof cudurkiisa qof kale ugu tallaabi mahayo tirmidi baa wariyey wa qowlihi iyo nabiga hadalkiisii baa xoojinaya liman qofkii caaradahu nabiga caaraday ninkii nabiga intuu hadalka markuu laacadwa yidhi soo booday ee yidhi see ku dhici kartaa cudur isku rida ma jirto annagaaba aragnaye muxuu yidhi biana albaciira buu ku caaraday waa kan biana albaciira alajraba neefkii geelahaa ee cadhada qabay yakuunu wuxuu ahaanayaa bayna alibili saxiixa geel fayow buu dhex geli fa geeli fayoobaa buu dhex galayaa oo urursan oo sangaja oo isku gelgelimad gelgelintii bay ku wada gelgelimaysanayaan oo dalkii bay ka wada cabi oo wa is ursani markaasay fatajarabuu geeli saxiixadaha ayaa cadhoobaya oo dhukaanka ku dhici saas markuu ninkii yiri ku mucaaraday hadalkii nabiga jawaabtuu nabiga ka bixiyey waatan faman acdaa awawalu yiri faman acdaa yaa cudurka ku riday alawala midkii hore qurbacan ama neefkan dhukaanka qaba ama cadhada qaba ee geeli fayooba soo dhex geeli cadhada ku wada dhacday dhukaankii haddaad tiri kanaa watay asaga yaa ku riday cudurka faman cadal alawala waa su-aal haddii meelaad ka martay ma heleysid haddaad xoogo isku daydana dee waa un albaabin baa soo taabani waxaad tiri geelu ka imaadaa cadhaysna oo dhukaan qabay geeli maa dhukaan qabay ha geeliga ku riday geel kale ree hebel oo baasoo geedi aho waana soo agmara kuna ah yaa isagana qabe oo kaana ku riday saa u socoto waa inaa dilbiga soo taabato oo tirada ilahay baa keenay bas ilahay baa keenay taagnow cudurka ilaahay baa keenay halkaa taagnow ba la yidhi famanacda alawala yacni ana allaha tacaala ilaahay ibtada'a dalika almarada jiradaa wuxuu ku bilaabay fi thaani neefka cus neefka labaad kaa hore uun ah, ah, taagnaanine kan labaadna si mubtida oo bilowa ayuu cudurka ugu dhacay kamaa sida ibtadaahu cudurka ilahay ugu bilaabay fil awel midka hore midka horeba sida isagoo iska caafimaadsan minallaahi cudurka oo ugu dhacay iyo cadhada yuu midka labaadna minallahi ogu dhacay horta taa qir ayib haye fira min almajduum si adhihi waa yahay haddaad halkaas ii diiday in cudur laisku rido haddaad ii diiday juudaanka qofka qaba ka fogow maxaa loo yihi wuxuu le wa ama bilfiraari amarka lais amraayo in laga cararo min almajduumi midka juudaanka qaba fa min baabi sadi daraa'ici wey baab sade daraac baabka la yihahda laga hadlaya meesha baab alakdi bilasbaabi walxiita in asbaabta la qaato oo la taxadaro sadu daraac daraacdu waa wasiila alwasiila almuusila ila lmaxduur wadada ku gaadsiin karta shay khatar ah asbaabaad baa jira asalkii marka waa sidaas cudur cudur kugadba ma jirto laakiin ilaahi subxaanah watacaala cudurkan qofkan haya sabab intuu kaaga dhigu kugu ridi karaa sabablaakiin cudurkiisi awood uu kusoo baxay mana ahe oo u kugu ridee xagga alla kaaga dhacday sababna waa lagaaga dhigay waa sabab wey ah. ilan waxaad waa adiga iyo sababtaba ilahay baa ina abuuray wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun idinkii waxaad samaynaysaan iyo camalkiini iyo wixiino dhanba rabbi baa iskaleh subxana wa tacala tana lagaa raba in aaminto waama alamru bilfiraari min almajduum min baabi sadi daraa'ici wey daraa'icda iyo wasaaisha ku geenaysa khatarta in laiska oodo laiska daboolo meel iskaga xidho ay lianlaa yatafiqa waa kan tanaa laga cararaya sayna isku waafaqin lianlaa yatafiqa lishasin lishaksi aladii qofkii yukhaalidu dalika almajduuma qofkaa majduumka ee juudaanka qaba midka dheehaya ee dhex taabanaya suunan u waafaqin xusuulu shayin lahu xusuulu shay shay inuu ku dhaco lahu asaga xaggiisa min dalika almaradi maradkaas xaggiisa ku saabsan inuu ku dhaco sayna u waafaqin markay ku dhacaysana bitaqdiir tacaala bay ku imaatay ilahay qadarkiis ibtidaan si bilow ah ayuu ilahay kugu qadaray laakiin maxaa iswaafaqay judaamkii oo faraha la gashay u dhowaatay iyo maqaadirtii baa iswaafaqday marka laa bilcadwa almanfiya ma aha cadwadii la anfiyey ee layihi maarata cudur isku gudbinayo ma aha meesha ma noqonayse min baabi muwaafaqati alaqdaar qadarkii oo iswaafaqay baa meesha ka dhalanaysa saa darteed marka horeba iska taxadar marka qadarkii markay iswaafaqaan yaa fayadunna wuxuu u malaynaya qofka ana dalika arrinka asaga ah ee mukhaalatada ah ana dalika ama ana dalika maradka iyo juudaanka ku dhacay kaana inuu ahaa bisababi mukhaalatatihi lahu judaanka qofka qaba ee uu mukhaaladeeyo uu dheehay ee uu taabtay inuu sabab u ahaa cudurkan ku dhacay buu qofka u malaynaya qadar baana iswaafaqaye wax judaanka kaas oo kugu dhacay ma jirto fayactaqida wuxuu ictiqaadini sixata alcadwa inay cadwadu ay jirto cudur isku gudbinta inay sax tahay ayuu caqiideen markaasuu fayaqaca wuxuu ku dhacayaa fi lithmi dembi buu ku dhici oo allihii qaadirka ahaa ee cudurka keenaya amraadda iyo jirada iyo caafimaadkaba hayay intuu ka tallaabo ayuu wuxuu u celinaya dabiicadii iyo inuu qofkaas jiradii inay qofka xagga kaaga imaatay xaggaasu la-aadi fi lithmi dembi buu ku dhacay lanna caqiida xun buu la yimide fa umira marka waxaa la amray si caqiidada loo ilaaliyo qofkan hadhow uunan maaratay shaki xun ogu dhicin bitajanabi lmajduum qofka majduumka ee judaanka ku dhacay in laga fogaado dafcan isagoo laiska difaacayo lilwuquuci ku dhicitaan fi hada alictiqaadi aladi caqiidadaasi yusabibu lwuquuca sababaysa inuu ku dhaco qofka fi dembi caqiida xuna qofka inuu dembi ku dhaco sababaysa si ugu dhicin aya waa wer judaanka iska car hadhow intaa calcal leed oo saga i keeni adileed banaanka ba ka mar ah, marka waxaa weya qofka nafsiyan baa loo xalinaya nafsiyan ah, nafsi ahaan amraad nafsiya waa laha len jirte qofkan isaga wuxuu iska dhaadhicini hebel jiradiisaas amay kugu dhacdaa dad waxaa arkaysaa qof hargebaysan markuu arko jirka isgelinaya oo sanka mara saaranayo oo gacanta ku haynaya soo salaad tukanayo yaa arkaysaa ah, mid waxaa arki jiray oday oo marka agtiisa lagu qafaco sanku dhabsiin marku dhabsiiyo banaanka oola bixi banaank marku tagu bananku neefsanteen wuu hayay intii bu hayay intii uu kasoo herjiiday intii baan hayaa buu leeyahy manaanku tegi markaasu banank ku neefsana kusii dayn ah, halkaas dhab ku marka taasoo kale ayaa meesha ka dhacaysa qofka inuu iska dhaadhiciyaa dhici karto waxaa iska dhaadhiciya marka haddaad kolba iska dhaadhicin lahayd intaad iska dhaadhicinin oo cudurka wax kala u iskaga fogow iskaga fogow jaad imraat ila nabi sacad naag baa nabig u timid alayh isalaatu wasalaam markaas waxay ti ya rasuul allah waxaan ahayn akaru akharu cadadan wa amwaalan ehel waxaana reer ehlubeyda oo tiro badan xoolo badanna haysta maga guri baan soo degnay faqala alcadadu walmaalu baytri tiradaanadiina way yaraatay xoolina waa naga yaraaday dadkina waa naga dhamaaday xoolina waa naga baxay naga dhamaaday markaasuu nabiga alay slam wuxuu yihi idhabhaa madmuuma aw dhamiima iskaga fogow gurigaa guri xun weye Ah. marka waxyaabaha iska dhaadhicinta way jirta qof baa ii sheegayay gabadh xanuunsan isbitaalka la geeyey wax xanuunan ah ma hayo inay xanuunsan tahay ma iska dhaadhicisa hala daawaa la siiyo erbadaa la siiyo waa la baaro wax kastaa laga waayey markii dambe dhaktarka wuxuu ii kaadiye biyo nadiifu muslinka ugu soo jiiday waa ku dhuftay balaq waa masaxatayba waxay iska dhaadhicisa inay jiran tahay oo hadda silinka ay ku bogsatay marka inta waxaas buu ku imaan laha kabafogow ah, min baabi saddi dalaaci baa la yihahdaa ayib waa tafsiirka ugu fiican ee musanifka uu doortay alxaafid ibn xajarna uu kasoo naqliyey ee tafaasiir kalaa jira tafaasiir kaleo laacadwaadaas lagu fasiro ayaa jirta naam laa yuuridu lmawrid cala lmusixi xadiid kale xoolo fayow yan xoolihii jiranaa lagu lagula aroorinin wadadii oo darkii iyo dawdii aan isla tegin iyo ayar waa kii xadidka nabiga aley isalaatu wasalaam maada yajibu calaa man wajada xadiiثayni mutacaariضayni maqbulayn muxuu helayaa qofka laba xadiid oo mutacaar muxuu sameynoo ku waajibay maadaa yajibu calaa man qof maxaa ku waajibay wajada helay xadiiثeyn laba xadiid oo mutacaaridayna iscaaridsan iskhilaafsan maqbuuleyna xaggana maqbuula hadduu mid saxiixiya midna midna daciif yahy maxaa la samayni isma tacaarudinba xadiid saxiixa iyo mid daciifaha ismucaaraday daahirki daciif xagga naga istaag daciifba marka hore ba maxaaba murankaba keenayba saxiixa maqbuul unbaaba la rabay kan daciifkaa ah, isaga warkiisa ma danba kama lihinba waa la iskaga tegaya marka laba xadiid oo mutacaarada ah hadday imaadaan maxaa la samaynaya sidii la samayn laha waa kan masaalig baa la qaadaa masaalig maslak alawal wathani masaalig murataba inay siday u kala horeysa loo marana ay laazim tahay calayhi qofka waxaa ku waajiba an yatabica inuu raaco almaraaxil alaatiya maraaxisha soo socota ayuu raacaya masaaligna way dhahaane kow idaa amkana aljamca hadduu suuroobo in la jamciyo baynahumaa labadan xadiid ee daahirkooda ismucaaradsan in la jamciyo hadday suuragal tahay tacayana aljamcu in la jamciya waajib noqonaya waxaa caynoobi oo waajib noqoni in la jamciyo wawajaba alcamalu in lagu camal falaa marka waajibaysa bihimaa labadiba labada xadiid aayar baa isku keentay waxaa tihi kana meeshaasa la marin loola jeeda kana sidanaa loola jeedaa baa lagu yiri marka maxaa samaynaysaa yumkinu ljamcu haddii inay suurowday in la jamciya waajiba ko labadaba marka waad ku camalfali mid walbaba sidii aad ku xumbaartay iyo macnihii aad marisay iyo meeshii aad ku xumbaartay inuu ka shaqeynayo mawduuciisa yaad ogu dhaqmi oo ku camalfali oka taas waa arrinta laga maarmaan liannahu alicmaalu awlaa min alihmaal bay dhahan alicmaalu awlaa min alihmaal in la camal siiyo nusuusu shareeca ama waxay maaratay dalaalaatulalfaadki sidii u ahaa mid walba lagu camalfasiyaa ka wanaagsan in mid intii la ihmaaliyo mid la qaato ah, tarku eh, eh, alcamalu biljamiic awlaa min tarki lbacdi in dhammaan lagu camalfalo yaa ka awleysan in qaar laga tago marka haddii bay ku jamcismi karaan intaad jamciso ku wada camalfal waa talaabada koobaad ee la qaadaya wey ee waajibkaa ba idaa lam yumkin iljamcu haddii suuroobi weydo in la jamciyo biwajhin min alwujuuh dariiq ama duruuqda kamid a dariiq duruqda wax lagu jamciya kamid a iyo qeyb qaybaha wax lagu jamciyo ama si siyaalaha lagu jamciya kamida yaad ku jamcin weyde waa ku suuroobi weyde bal sidan kuday waa suuroobi weyde bal sidan kuday waa suuroobi weyde ma jamcin kartidba a maxaad samaynaysaa sidan soo socotaad samayn saddex shay midkii kuusoo baxaad samaynaysaa oo tartiibinaysaa marka koobaad waaxid midka koobaad in culima haddii la ogaado axaduhumaa labadan xadiideed inaad jamcisa intaas ku dayda aad jamcin weyday haddii la ogaado axaduwa midkood naasikan inuu naasikh yahy midkood baa naasikha oo mutaakhira midka kalena waa mansuuq qadamnaahu naasikhaan hormarinayna wa camilnaa bihi ku camal falaynaa wa tarakna almansuuqa midka la nasakhayn waan ka tegaynaa khalaas kol haddaan taarikda galo midna waa maki midna waa madani waktigii nabiga uu maka jooga alayh salaatu wasalaam arrinuu ku hadlay ama uu sameeyey yaa waxaa ka hor imaatay markuu madiina joogay nabiga aleyh salatu salam taarikhdaba iska caddahayba beder markii la dagaalamayo wax dhacay ayuu nabiga khilaafay alayh salaatu wasalaam yooma uxud ayuu khilaafay si kaloo lagu jamcin waa suuroobi weydi mutaakhirka dambe kaasaa marka walba la qaadanaya nabiga acmaashi sal slam midka dambea mid walba la qaadan ka horena mansuuq baa la dhahaa marka qadamnaahu waan hormarinayna naasikha wa camilnaa bi waan ku camal wa taraknaa mansuqan mansuqan waan ka tegeyna naasik mansuuqna waa noo soo socdaan iyo sidii lagu ogaan kara iyo arrimahaasi baabka kale ayaa ku xigi kara noo imaan doonaa dariiqa waa dariiqa koobaad wey haddaad jamcin weydo taarikhda fiiri kee horreeyey kee dambeeyey wain lam yuclam dalika haddii arrinkaa la ogaan waayo daalikada waa maxay taariikhdii iyo mutaqadim iyo mutaakhir baa la kala garan waayo kee horreeyey kee dambeeyey si midka dambe loo qaato ka horena la dhaho waa laga baxay waqtiga orkiisa yaa la kala garan waaya midka horreeyeyba rajaxnaa axadahumaa midkood baan rajaxaynaa cala alaakhari midka kalean ka rajaxaynaa biwajhin dariiq oo min wujuuhi tarjiixi awjuhda wax lagu tarjiixiyeah alatii awjuhda wax lagu tarjiixiye oo tabluqu gaadhaysa khamsiina wajhan konton qeybood oo waktar ka badan bay gaadhi awjuhu tarjiixa uma kadib markaan wej awjuhu tarjiixa kamida aan wax ku kala rajaxno camilnaa biraajixi midka raajixaan ku camalfalayna raajix hadaad ku camalfashay midka kalena marjuux wey wlmarjuuxu hayru macmuul lagu camalfali maayo haddii aad taarikhda garan weydo naasikhi mansuqa ku suurowda maxaad samaynaysaa xadiidkaa soo qaadanaysa kana soo dhig kana soo dhig sanadkooda baar bal wa la yihahdo tarjiix baad aadi maslaku tarjiix baad aadi iska tarjiixi maahe tarjiixu awjuh buu leyahy ilaa konton iyo ka badan buu gaarhaa wax lagu kala rajaxo waxaa jirta almurajaxaat alisnaadiya waxa la yihahdo almurajaxaat almatniya fi lmatni murajaxaat khaarij alkhaarija o khaarij eh, sanad walmatni ah intaba way jirtaa oo ka baxsan mathalan sanadkii baad fiirini labadan xadiid es mucaaraday mid baa akharu sanadan mid baa sanadkiis cadadiisa ruwaadiis ay badan tahay kuna cadadiisa waa yar tahay keen raajixa riwaayat lakhar soo maaha kaasaad rajixi khalaas waa adi waa gariib baa badna waa lagaa badtay mutqiniin dabdigooda uu taam yahay iyo kuwa itqaankooda iyo dabdigooda uu hooseeya iska hor imaata ismucaaraday keen la qaadani kana la qaadan kuwa taqwada iyo waracnimada iyo cibaadada ku xeel dheer iyo kuwa ka hooseeya kuwana waxyaala wax lagu rajaxaya kamid waxyaabaa lagu kala rajixi ayay kamid tahy qisadii baa kamid ah, aan soo sheegnay shalayto hadduu qof labada sanad mid kamida ah, ama labada xadiis labada xadiis ismucaaradayso mid kamida ah, haddii xagga matniga uu yahay labada mid kamida waa saaxib alqisa midka werinaya midna waxaa weeyaan qisada shaqa kuma leh saaxib alqisa muqadam a mid waxaa weeyaan mubaashir lqisa qisada asaga ma leh laakin wuu la baashiray kan la baashiray baa laga horeeya siin midka un war kale uu soo gaaray xadidki maxaan ku fasiray saaka mauha xadiidkii nabiga taزawaj nisaasay maymuna maymuna hu xalaal soo mahen ibn cabaas iyo waxaa iskhilaafay riwaayat abu raafic ama maymuna abu raafic waxaa weeyaan mubaashir qisa qisadii buu la baashiray safiirkiibu ahaa nabiga alayh salaam iyo xididka iyo maymuna iyo ukala dabqaadaye umuraha ku kala qaadayy rasuulka aleyh salaatu wasalaam iyo gabadha safiyana maymunana waxay ahayd saaxibat qisa bay ahayd marka qofka hadduu saaxibulqisa ama badlulqisa u yahay ama meeh u mubaashirulqisaba u yahay qofkaa kale asagaa oga dhow waxyaala ugu rajax waxaa kamid a ah, labada raawi ee xadiidka warinaya xadiistooda iskhilaaftay mid wuxuu ka warinayaa qof maxramkiisa ah oo biduuni maarata xaail oo biduuni xijaab uu hor fadhiisto mar walbaba midna ma ahe waa khilaafaa maala adiu xadiiu eh, muxuu ahaa eh, ah, ninkii ahaa ibn lqasim cabdullah bin maxamed ibn qasim afwan qasim bin maxamed bin abi bakr qasim bin maxamed bin abi iyo riwaayat aswad bin yaziid riwayat aswad ibn zayd caaisha ka warinayaan mid bay eedo u tahay oo warkiisa mar walbaba ay la kulantaa oo qisadii kawarhaya oo ka warhaya oo mar walbaba la socda oo nabiga ale umalminin la jooga oo maxramkeedii midna waxa wey waa ninka ajanabiga kana la hormarinaya kana la hormarin waxaa imaatay mathalan manfi iyo muthbit kee la hormarinaya labada xadiid mid wuxbuu anfinaya hal shay baa lasku haysta sala nabiyu sal slam fi dakil kacba nabiga kacbada gudaheeda uu ku tukaday lam yusali nabiy sal sl dakil kacba kuma tukanin balse si isku dheh waa ku tukaday kuma tukanin kacbadii maa laga wada hadlaya xadiid usama binu zayd iyo xadiid ibni cumar iyo eh, muxuu ahaa waa kii isku khilaafeen waa ki isku khilafeen marka riwaayatu bilaal eh, rabax iyo xadiidkii eh, qisadii kusaabsaneed cabdullah bin cumar inuu ku tukaday nabiga alayh salaam bayna alcamuudeyn lix tir bay kacbada kaasaa ahbata liannahu hada yuhbit wahada yunfi kuma tukaninta waa manfi wuu ku tukadada waa ziyadatu cilmi waman xafida xuja calaa man lam yaxfad kana la hormarinaya waxaa iska hor imaatay daliil mararka qaarkood murajaxaadku khaarij buu noqon karaa mathalan waxaa iska hor imaaday alxadru walibaaxa alxadru walibaaxa ayaa iska hor imaatay kuwa waxbuu diidaya kuwana waxbuu sugaya waan tajmacuu bayna akhtayn aayad quraan waan tajmacuu bayna alkhtayn maxay ku cadfan tahay walaa tankixu maa nakaxa ayib waan tajmacu bayna akhtayn baa xaaraana wey laba walaala oo gabdhaha in la kulmiyo xaaraan wey jamaca isaga caam wey wuxuu caam ku yahay in lagu jamciyo binikaaxin ow bimilkilyamiin ama nikaax inaad ku jamciso laba gabdho walaalaa ama ayagoo addooma ah aad addoonnimo ku jamciso labada midna kuma banaana ayaddasaas midna aayad kale waxay ku tiri ilaa maa malakat ayman aymanuhum wladina hum lifuruujihim xaafiduuna ila ala azwaaji ow maa malakat aymanuhum wixii gacantooda ay mulkisay wixii gacanta mulkisayna maxaa soo geli kara laba gabdhood oo walaala laba gabdhood oo walaala hadaad mulkiso gacanta ku dhigto ow maa malakat aymanuhum bay noqon de waa kuwii lagu reebay inaad ujimaaci karto waladi lifurujihim xaafid ila ala aswaajihim haweenkooda ay qabeen adoomahoodi oma malkoodi soo geli see la yeeli oo ismucaaradeen marka midna waa xadri midna waa ibaaxa ku wuxuu leeyahay waa banaan tahay kuna wuxuu leeyahay ma banaan xaramadha aaya waaxaladha aaya buu leeyahay cuthmaan bin cafaan maxaa la qaadan midkan maxduurka ah ya ayaa la qaadanaya midkan maxduurkaa ah la qaadan maxaa yeelay inaad shayga mubaaxa ka tagto tarku mubaax shay mubaaxa inaad ka tagto yaa ahwanu min irtikaabi muxaram inaad xaaraan ku dhacdo adoo mubaax ka tagaa ku dhanta sooma laba gabdhood inaad iskagaba tagto mmm dhibaa kuu keeni dhib kuma keenis inta intaad ku dhacdo waa milkulyamiin hadii laheed oo suriyaysan laheed oo waan tajmacuudi aad ku dhici laheed oo xaaraan ku dhici laheed mubaaxaad ka tagtay ha noqoto mubaaxaad ka tagtay ha noqoto ayadana waxyaalaha wax lagu jamciya wax kamida maxduurka iyo eh, mxuu ahaa eh, haddii iska hor imaadaan eh, maanica ayuuna waa sidoo kale wey hadday iska hor imaadaan mathalan waxaa iska hor imaaday dar-u lmafasid muqadim ala jalb masaalix o kale mathalan shay masaalixah iyo shay mafsadah markaas dar mafsada muqadim ala jalb masalix baa dihi darmafsad muqadim ala jalbi almaslaxa ayaa laleeyahay muthbitka iyo manfiga waxaa kaloo kamid a xadiidu dalqi binu cali xadiis dalqi binu cali iyo xadiis busra binti safwan inama huwa bidcatu minka dalq binu cali xadiikiisi marki maka weys dhakarka laga weyseysani inama huwa bidcatu minka somaart kana wuxuu yihi xadid busrana maxay ahayd man masa dakaru falyatawada ninkii dakarkiisa taabta ha weysiisto labada marka waa ismucaaradeen lakin tacaarudkooda muxuu yahay midna waxa weeyaan waa munqil can alasli asalkiibuu yu yuu zuulinaya midna asalkiibuu itbaatinaya leanna asalkii maxay ahayd asalka xubnahaada in meel an weyse kaa burinaynin asalku sidaasay ahayd macnaha yani shayga asal waxa u ah albanaa asalka shayga waxa u ah banaa asal u ah inan waxba qofka aan loo raacanayn wax dhibaato ayna soo gaarayn waxba aanan loo haysanin cadamu takliif asalka saas u ahaa marka in dimadiis ay beri noqoto dimadiis inay mashquul noqoto oo wax ilzaamaatu sharci la saaro oo shaygan asagaa laga xarimo shaygan asaga la amro waa shay soo dariyey wey shay soo dariyey wey marka shaygan cusub ee soo dariyey ee baraa'atu asalkii khilaafay ayaa cilmi dheeraada kana la qaadanaya marka man masada karo falyatawada waxaa weeyaan yaa laga hormarin xadيث طلق بن علي inama بdcة minka mxaa yeele kaas aslkii buu ahaa taagnaa aصل براءة kana aslkii bu yuu ka tegey زiyaadة cilmi buu la yimid kan زiyaadة cilmiga laqaadani زiyaad cilmiga laqaadanaya وغayriha marka waxaan ka wadaa miثaal ahaan weeyaane muصنifka halkan wuxuu ku yihi رaxmat الlahi عalيه rajaxnaa in lam yuclam dalika haddaan la ogaan naasikhi mansuqi taarikh la ogaanin rajaxnaa waxaan rajaxaynaa axaduhum midkood cala alakra mid kale biwajhin ariiqa min wujuuhi tarjiixi tarjiixa wujuhdiisa kamid a wujuhu tarjiixna saddex baa lagu soo koobaa baan nidhi waxaa weeyaan murajaxaad isnaadiya matniya khaarija ah, saddexaas lagu koobaa allatii tabluqu gaari khamsiina wajan konton wej oo agtara ka badan huma camilna biraajixi ma kadib baan raajixi ku camal falaynaa haddii ay noo suuroodo wey wain lam yatarajax axaduhumaa midkood haduuna rajaxnaanin labadii xadiid waa isku dayna inaan kala rajaxno waa noo kala rajaxmi weydi cala laakhari midka kale haduuna ka raajix noqonin wahuwa naadirun waa warka inay saa dhacdana waa wax naadirahe in laba xadiid intay ismucaaradaan jamacoodii uu suuroobi waayo tarjiixoodana uu suuroobi waayo lakala rajixi waayo naadiru naadir weeye yaroo qaliil ah twaqafnaa waan ka istaagaynaa can ilcamali ku dhaqan bihimaa labada xadiide ismucaarade lagu camal falo xataa baan ka istaagaynaa ilaa ay dahara lana uu noo muuqdo murajixun wax kale rajaxa ila wax kale rajax uu noo muuqdo halkaas ka istaagayna mays mucaaradeen ha halkas ka istagayna labadaba ku canfali mayno ayaan taagnanayna daliil kale una raasano sidaa xaafid ibn xajar baa qaatay raximahullah culamada qaar baa waxay dhaheen saqadaa tacaaradaa fatasaaqadaa bay dheheen waa iscaarudeen waan kari weynay waa isla dhaceen kuwan waxay dhaheen ee eh, tawaqafna tawaqufkaa fiican inaan la tuurin in la dhaho aan ka istaagnoon qof kale ilahay soo bixin doona soo bixin karaa oo macno kale iyo fahan kale ilaahay uu siiyey subxaanah wa tacaala oo jamciyaba wayna dhacday aamiyatuhu aamiyada uu leeyahy maxay t in la barto mukhtalifu xadiidka ahmiyada ay leedahay waman qof kase yakmulu lahu qofka ku kaamil noqonaya eh, mukhtalifulxadiidka si fiican eh, u yaqaana ee eh, ku kaamil noqday ee ku gaamuray waa kee wuxuu leeyahay hada alcilmu cilmigan mukhtalifulxadiid ka hadlaya min ahami culuumi alxadiidi culumtan culuumulxadiid la yihahda kusoo aruuriyo cilmiga ugu muhiimsan wey inaad mukhtalifu alxadiid garanayso sida wax loo kala tarjiixo jamaca bayna eh, xadiideyn mutacaaridayni macrifat naasikh min mansuukihi macrifat taarikh aad garanayso tarjiixa iyo awjuhdiisa aad wax garanayso ahamu culum lxadiidi bu kuleh culum xadiiska ugu muhimsan wey id yudaru waxaa loo dhibaato gelini ilaa macrifatihi inuu yaqaano o aqoontiisa waxaa loo dhibaato gelin oo u dhibaatooni jamiic lculamaa culummada dhammaantood way u dhibaataysan yihin yani eh, way u baahan yihiin wey yudaru waxaa loo dhibaatogelin u baahan ilaa macrifati macrifati mukhtalif alxadiid jamiicu alculamaa culamada ideelkood waa u baahan yihin wa inamaa yakmulu lahu waxaa ku kaabil noqoni oo yamharu maahir caalima ku noqoni fiihi macrifatu culum alxadiid alaimatu aimada aljaamicuuna kulmiyey bayn alxadiidi xadiidka walfiqi fiqiga walusuuliyiin iyo usuuliyiinta alkhawaasuuna tiimbashada badan cala almacaani daqiiqa macnaha daqiiqa ah iyo naska fahankiisa hoose wa haaulaai kuwaas yaa hum uladiina kuwa ah laa yushkilu calayhim uuna ishkaalba ka gelaynin minhu xaggiisa mukhtalifulxadiidka ila naadiru in yar mooyeene raggaasaa kala tuuraya oo garanaya kayfa yutacaamal maca mukhtalifxadid see loola dhaqmaya masaaligtaan soo marray way qaadi macrifadoodana way garanayaan cilmigii iyo macrifadiina ilahi u fududay subxana wa tacaala wainamaa yakmulu waxaa ku kaamil noqon lahu macrifatu eh, mukhtalif xadiidka wayamharu fiihi maahir maahirka waa qofka xaafidka ee caalimka ee aad wax u yaqaan alaimatuna aljaamicuuna aimada kulmiyey been alxadiidi walfiqi ila waa isu xiran yihiin wainamaa eh, walusuuliyiin iyo usuuliyinta alqawaasuuna tiimbada bad asagoo tiimbada oo jawhar kala soo baxa kala laga dhigaya qof intuu baday jawharti iyo luli iyo murjaankii la soo baxay waxaa lamida ah qofka caalimkaa ee intuu xadiidkii iyo fiqigii dhex galay masaa'il iyo furuuc fara badan iyo wax fara badan intuu lasoo baxay tasiiriyey oo deena waaqicii iyo axdaastii dul saaray wlusuuliyina qawaasuuna cala macaani daqiiqa wa haaulaai hum ladiina waa kuwa laa yushkilu calayhim ishkaal iyo shaki midnu ka gelin minhu xadiidka asaga ee mukhtalifkaa ah. ila naadir wax yar mooyeene wa tacaarudu ladilati adilada istacaarudaysa adilada istacaaruday qad shaqala alculamaaa culumadii mashquuliyey culumadii ayuu mashquuliyey tacaarud ladilaha wa fiihi tacaarud ladilaha iyo adilada istacaaruday iyo iskhislaaftay yadaharad ku soo muuqatay mawhibatuhum culummada mawhibadooda cilmiga ah iyo hibada ilahay uu cilmiga u siiyey iyo siday u kala xeeldheer yihiin waxay ku soo baxdaa siday u jamcinayaan axaadiista iyo siday u kala darjixinayaan wa diqatu fahmihim culummada fahamkooda daqiiqa ah ee kala hooseeya iyo sida uu marat uxeeldheeryahay barhkood marka kale uga xeeldheeryahay halkaasu kusoo daahiraa waxaan kale daahirka iyo kore qof walba waa sheegi karaa laakiin istimbaadaadka iyo fahamkan hoose midkaa wey midka ku kala tageen wausni wa xusni ikhtiyaarihim iyo doorashadooda wanaagsan si u wanaagsan ay u kala dooranayaan labada axaadiid ismucaaraday ee midna raajix midna marjuux ay uga soo saarayaan kamaa sida ay zallad u simbirraxootay fiihi mukhtalifu alxadiid axaadiistan iskhilaafsan aqdaamu man dad gomadahood baa simbiraxooday khaala tiimbaday khimaaruhu mukhtalifulxadiidka moolkiisii isagoon dabaal aqoonin ayuu isku dhex tuuray min bacdi lmutadafiriin kuwa iska daba socda calaa maa yudi lculamaa culamada xeradooda kuwa iska daba socda mutadafilka waxaa la yihahdaa mid aan weliimaan loogu yeedho iska raacay wadaadda sii socda wa arkay oo sii meel kusii socda iyo hortooda qiiq iyo ka muuqda iyo maaratay shanqar ka muuqata waa iska raacay marka ninna isaga ooma yeerin kaa maxaa la dhaha dufayli baa la dhahaa mutadafilna waa la dhahaa waa iska raacay nasiibkiis wey ama suu moogay noqon oo cuntadii buu wax heli ama baabkii baa lagu celilo kaarkeen baa la dhihi hadda kaarkeen baaba jirte kaar ma haysaa iridka dib lagu yaa kaar ma haysaa ma hayso ma noqo meeshan wax xadidan maxsuura bise dacaamu lagniyaad wey dacaamu waliima yudcaa fiha lagniyaa halkaasaaba qofka dadka qaar lagu reebaya albaab adag baa loo haystaa ama haddii kale wixii mabay ahayn saaad moodaysay qiiqan qof jin ku dhacay oo la qiiqinayo u ahaayo qur-aan baa la akrinaye wax cuntoo meesha yaallaba ma jirto mutadafil baa la dhahaa ragga mutadafiliinta aad bay u yihin mogta aad bay u yihin mid baa loo diiday inuu meeshii maaidada iyo meesha cuntada gaadho yaa loo diiday wuu fakiray xeel uu xeeladaystay labadii kabood buu mid gacanta gashaday saas gacanta u geliyey khamiiskiiba hoos ka mariyey midna gacantu ku qabsaday qorina wuu qaato saas u geliyey iridkii tagnaa wuxuu yiri hadan kasoo baxay ka baan <laughs> <laughs> meesha kusoo iloobe yiri ka baan soo iloobe igeli meesha bakabosen hor soo qaado guduhun buu gala hadee maa sheegi eh, marka mutadafil waayo mm-hmm. wtacaarudu adilati adilada ismucaarada qad shaqala culamaa way mashquulisa wafiihi daharat mawaahibat mawhibataka daahirta wadiqatu fahmi maa ka daahiray waxusnu ikhtiyaarihim doorasho wanaagooda meeshaasu ka muuqday kamaa sida zallad fiihi ay ugu simi raxotay aqdaamu man dad gomadahood khaalala tiimbaday imaarahu imaaru mukhtalif lxadiid buu tiimbaday dabaal lama yaqaano min bacdi mutadafiriina umuu kamid ahaa calaa mawaa'id alculamaa culamada mawaa'idooda xeeradooda usa daba socday ah, marka waa inuu marka qadarkiisa ogaadaa la rabaa qadarkiisa in ogaadaa la rabaa baab tashabuh maba xume fatashabahu in lam takunuu mithlahum ina tashabuha bilkiraami falaaxun waaye lakin aad ha u simanin mawlka ku dhadhicin ashharu musannafaati fiihi musanafaadka ugu mashhuursan ee mukhtalifulxadiidka laga alifay ah, mukhtalifulxadiid waxa u horeeya laga alifay horta guud ahaan aan ogaano khilaafka nusuus lkitaabi wasuna ikhtilaafka daahirka waa inaga waa dadka daahirka xaqiiqatan maaha qur-aanka kariimka aayad aayad khilaafi ma jirto aayad xadiis saxiixa khilaafina ma jirto xadiis saxiix xadiis saxiixa khilaafina ma jirto xaqiiqat dhabta leanna masderka waa allah hal meel bay kasoo fuleen allah subxaanahu watacala wuxuu addoomihiisu ku adoonsaday ee algiis alla kasoo fulayna iskhilaaf ma waa ku ilahi subxaanah watacala ula afalaa yatadabaruuna walow kana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kathiira subxana watacala ikhtilaaf badan bay ku heli marka ikhtilaaf xaqiiqatan ma jirto ee waxaa weeyaan un sida inaga noo daahirayso sheekh shanqidi raximah llahu tacala maxamed bin amin shanqidi saaxib adwa albayaan wuxuu leeyahay risaalo kitaab buu leeyahay la yidhaahdo rafcu ihaam اliطiraab rafcu ihaam اliطiraab can aayaati اlqur'aan rafcu ihaam اliطiraab can aayaati اlqur'aan in la kor yeelo waxaa loo malayn karo inuu idiraab iyo iska hor imaanaya qur'aanka aayadihiisa oo la kor yeelo waxaa ugu horreeyey sheikh lislam ibnu temiya oo alifay daru ikhtilaafi الnaqli wاlcaqli daru ikhtilaafu الnaqli wاlcaqli isma khilaafi karaan nusuusu shareeca naqliyaadka caqliga saliimkuna naqliga saxiixa ma khilaafi karo ma khilaafayo walidalika alimaam shaafici raximah llah waxaa adaladiisa kamid ahaa lam najid canhu sala allahu alayh wasalam shaya mukhtalifan fakashafnaahu ila wajadnaa lahu wajhan yaxtamilu bihi anlaa yakuna mukhtalifan yacni maanan iktishaafin xadiid laba xadiid oo iskhilaafayso daahirkooda ilaa markaan kashfinoon baadhnay waxaa noo muuqatay in wax iskhilaafa ah meesha inu ku jirinba iبن khuseymana hadalkiisa caankaa waa ku dhihi jiray raxmat الlah عaleyh laysa hma xadiiثani mutacaaridani min kuli الwujuه wman wajada dalika shaya falyatini liualifa lahu baynahuma saasuu ma jirta laba xadiiث oo istacaarudaysa o iskhilaafi wej kastaba ninkii helaa laba xadiiث ismucaaradaysa anaa i keeno anaa isku keenaye anaa jamcinaye sasu dhi jir iبn khuseyma marka xaqiiqada tacarudka ma lakin dahirka inaga noo muuqanaya wey haddaba kutubta u mashhuursan ikhtilaafu lxadiidi baa kamid a kitaab la yirah ikhtilaf lxadiid baa jiraba yaa iska leh lilimaam الshaaficiy wa huwa awalu man takalama ninka ugu horeeya ka hadlu ahaa wasanafa fiihi wax ka alifay axaadiid mukhtalaf munan yani in ogo amhila fiican bu ka sheegay marka ninka ugu horeeya alifu ahaa waad ogtihin imaam shaafici funuun badan oo ibtikaaray oo loga horeynin ba jirta ba kitaabka labaad tawiil mukhtalif اxadiiثi libni qutayba addaynwari ayaa iska leh jim xadiidka kitaabka saddexaad mushkilu laathaari lidaxaawi abi jacfar axmed binu salaama oo kitaabka kitaabka hadda ugu mashhuursan wey mushkil aathaar waa matbuuc mutadaawil oo mujaladaada sharxna waa leh sharxu mushkil aathaar marka kitaab qiimo badan wey wuxuu soo wax alla wixii axaadiisa daahirka ayuu soo aruurinaya ashaddu nnaasi cadaaban meelaha u horrey u ka hadla waxa kamid a ashaddu nnaasi cadaaban xadidkii abu soo arn cadaabka waxaa ugu daran kuwa cadaabka waxaa ugu daran kuwa noocaas xadiid kala la helay ashad naasi haye ashad naasi ashad naasi midka ugu dadka ugu cadaab kulul baa layidhi waase kana markaasuu isku yaraya o jamcinaya o isku aruurinaya xadiid ibn cabaas ayaa kamid a ah xadista hadda uu qoro eh, <clears throat> meela uria ku sheego nabiga alay salam uu la saaxday ibn cabaas aabihi cabaas baana orod la saaxay yii eh, nabiga alay salaam habareerta maymuuna habeenka uu gurigeeda jooga markaa nabiga alay salaam waa toosay aayad quraan aayadaha udambeysa eh, tobanka aayadooda u dambeeya suuratu ali cimraan ayuu akriyey culimadi baa isku khilaafay tobanka udambeeya kuwo waxay dheheen tobanka udambeya waxay ka bilaabani ina fi khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi leyli wanahari ayat albaab kuwa waay aladina yadkuruuna laha ka bilaaban yadkuruuna qiyama qucuudan yaa tobanka ka bilaaban halka isku khilaafeen riwaayooyinkii marka soo aruuriyey waxaa intaas oo xadiida kusoo aroortay faqara'a ina fi ikhtilaafi leyli wanahaar afwan faqara'a ina fi khalqi samaawaati walardi wakhtilaafi leyli wanahaar faqara'a ayadaasub akriyeyba marka maxaa tobanka halkaas ka bilab halkaas ka bilaab maxaaba taaganba lafdigunaba ka bilaabay baa lagu soo arooriyey kuwan soo aruurinaya soo jamcinaya <clears throat> kitaab aad uqiim badan kitabka ahda lagu noqdo ala fiiriyo naasiku lxadiidi wamansuki wamansukuhu hadda waa qeybtii labaad haddii waxaan ka hadlaynay aqsaamu alkhabari almaqbuul biictibaari almacmuuli wagayr macmuul waxaa loo qaybiyey macmuul iyo hayru macmuul sameen eh, marka eh, labada qaybood eh, Eh, waxaan soo maray mkhtalif اxadiث mukhtalif اxadiث ayaan soo maray almuxkam wmukhtaliف اxadيث baan soo maray qaybta koowaad be qaybta labaad naasik اxadيث wamansuki soo maarti hadda muxkam iyo mukhtalif اxadiث macmuul iyo غayru macmuul bay kala ahaayeen kee macmuula muxkama macmuula kee غayru macmuula waa goorma lakin hadi waa meesha u dambaysa ufiirso غayr mukhtalif xadيث waa macmuul markaa laso ordi meesha u dambaysa wey jamac baa suuroobay waa lagu camal falay naasikhi mansuq mid baa lagu camal fala waa imaan doon kanaba ku keenaye waa la jamcin waaye tawaquf markaas wey hayr macmuul naasiku lxadiidi wa waa ka midkii labaadna tacriifu naski horta naski baa lo tacriifinaya luqatan lahu macnayaana buu leeyahay bimacna alizaala waa noqdaa wa minhu shamsu dhila qoraxdii baa waxay zuulisay adila hooskii ay azaalatu way zuulisay bimacnaa izaala ayuu noqdaa ayadi <clears throat> fa yuziil ah, wey marka ayaddaas kuso arortay wnaqlu macno kale waa leeyah o ah bmacna naql wa minhu nasaktu kitaaba kitaabkii baan naskiyey idaa naqaltu maa fiihi wixii ku jira markaan soo naqliyo ah, ina kuna nastansiku soadmeen nastansiku ay nanqulu waay wa nasaktu lkitaaba idaa naqaltu maa fiihi waxaan ku jira markaan soo naqliyo fakaana naasikha naasikhi waa isagoo ah qad azaala lmansukha xadiidkan naasikh ee wax nasakhaya wuxuu zuuliyey mansukhi buu zuuliyey oo haddaan naskigii manaa izaale ku fasiro o mase naqalo wuu naqliyey ilaa xukmin aakhara xukun kale u naqliyey mansukhii buu naqliyey xukun kale u naqliyey aw naqalo waa naqliyey naasikhi ilaa xukmin aakhara xukun kale u naqliyey ba isilaaxan naskhi maxaa la yihahdaa rafcu shaarici shaarica waa qur'aanka ama sunada ama allah ama rasuul intaba la iskaga idlaaqaaye rafcu shaarici shaaricii oo kor yeelay xaqiiqatan allah ba ku dhacaysa ilahay baa soo dejiyey shaarica inuu kor yeelo xukman xugun ah, minhu xaggiisa kamida ka ahaaday mutaqadiman oo horeeyey bixukmin uu ku kor yeelo minhu xaggiisa ka yimid mutaakhirin oo dambeeyey ah, xugun xag alla ka yimid oo mutaakhiraha waxaa lagu kor yeelay xugun alla xaggiisa ka yimid oo mutaqadimaha kii mutaakhirka baa wax kor yeelaya soo ma ma nansakh min aayati aw nunsiha naati bkhayri minha aw miliha ah, naskiga marki laga hadlayo wax mutaqadimaha horeeyey baa yaa nabiga alay sl halmaansin ama la nasakaya eh, eh, kadib mid kala ku khayr badan ba lagu bedeli ku ka khayr badan ah, khayr badnidaas marka ama xataa xis daahirka ka muuqani ama macnaha iyo sabarka iyo ajirka thawaabka ka muuqanaysa eh, mar walba midka ilahay uu noo doortay ayaa khayr badan kaasaa khayr badan ama athqal haada ama akhaf ama mustawi saddexaas le noqdaay nasiga marka laga hadlayo naam istilaaxan rafcu shaarici oo kor yeelo xukman xugun minuu xaggiisa ka ahaaday mutaqadiman horeeyey ayuu kor yeelayaa bixukmin buu ku koryeeli xugun minuu xaggiisa ka ahaado mutaakhirin dambeeye u ku koryeeli ka dambaa marka naasikh la yidhahdaa ka hore ee sii jooga lagadaba yimidna mansuukh baa la yidhahdaa ka lagu camalfali waa naasikha midka aan lagu camalfalayna hayru macmuulkaana mansuukha wey mansuukha hayru macmuul aan lagu camalfalayn marka nafsigaa isaga de qur'anka marki laga hadlaayo mid lafda wamacnan lafda wa xukman mansuuqa waa jira mid lafdan mansuuqa xukunkii jooga mid xukunkii uu eh, xukunkii eh, mansuuq uu yaho lafdigii iska jooga intaas buu uqaybsama xagga marka laga hadlayo qaybo badan buu naskuu leeyahay de baabkiisi maaha usul fiqiga laga hadlaayo usul fiqiga laga hadlaayo <clears throat> ahamiyatuhu naskiga ahmiyada uu leeyahy wa sucuubatuhu adeegiis wa ashharu mubariziina culumada soo banaan saartay banaanka soo dhigtay soo ibraasisay fiihi naskiga culumada soo ibraasisay banaanka soo dhigtay kuwa ugu mashhuursan ashharu lmubarisiin culumada soo ibraasisay banaanka soo dhigtay eesoo bixisay kuwa ugu mashhuursan fiihi naskiga macrifatu naasikhi lxadiidi xadiidka naasikhiisa oo la garto min mansuukhi kiisa la nasakhay laga garto cilmun waa cilmi muhimun muhim ah sacbun adagna inaad naasikha iyo mansuukha kala garanayso waa cilmi muhima ah oo haddana adag oo dadka o dhan aan u sahlanayn faqad qaala الzuhriyu alimaam الzuhri wuxuu yihi maxamed bin muslim ibn shihaab acya alfuqahaau fuqahadii waxay ka noogeen wa acjazahum waxaa cajiz geliyey acya alfuqahaa waxaa noojiyey wa acjazahum cajizgeliyey an yacrifuu inay gartaan naasikha alxadiidi xadiidka kiisa wax nasakhaayo min mansukhi midkiisa la nasakhay inay ka kala saaraan way way ka noogeen oo way cajiz gelisay buu kuleh waa arrin u baahan dee macrifatu taarikh bay u bahan tahay iyo in dib loo raaco oo nusuustii laga baadho o xadiistii laga baadho o qowl saxaabi laga baadho oo taarikhdii dib loogu noqdo ayay u baahan tahay waa mansuqun iskama dhigi karti haddaad tirado xadiskan waa mansuuq haati daliil kale weli lagama harayo lagama harayo maxaa u daliila wey wa asharu mubariziina inta soo muujistay fiihi naasiku lxadiidi min mansuukihi kasoo daahiriyey kuwa ugu mashhuursan ashharu lmubarisiina bihi huwa alimaam shaaficiy soo mart shaafici raxmat ullahi aleyhi alimaam alacdam imaamu madhab shaaficiya madhabka imaamkooda weeyaane wahuwa aladi nantasibu ileyh soo ma midka inaga nisba sheegn imam shaafici fakri iyo faam iyo wanaag baa noogu sugan hade imam shaafici raximah llah inaan madhabkiisi aan aan nahay waa badan baa yaana ka faa'iidnay fiqigiisa iyo masaa-ishiisa iyo cilmigiisa intaas oo fani oo wax oga horreeya jirin buu asaga maratay u horreeyey marka aad buu u mudan yahay in maaratay wanaagiisi la muujiyo nacam asharu lmubarisiina fiihi kuwa ugu mashhuursan soo baarisiye soo muujiyey fiihi naasiq lxadii min mansuq huwa alimaam shaaficiy wey faqad kaanat lahu waxaa imaam shaafici u fiihi naasiq min mansuukihi xaggiisa alyad duula gacan dheer buu kulahaa gacan dheer ayuu ku lahaa in naasik iyo mansuuq alxadiid iyo naasiq alxadiid barashadeeda iyo cilmigaa soo saaridooda gacan dheer buu ku lahaa asagaa bilaaba loo wada meel fog wasaabiqat luula horeyntii u sareysa u horeysayna asagaa iska leh oo wax uga horreeyey maba lahaba qaala imaamu axmed imaam axmed baa wuxuu yihi liibni waara ibnu waara nin la yihahdo wuxuu ku yidhi walxaal qad qadima ibnu waarahan uu ka yimid min misra asagoo masr ka yimid iyuu <clears throat> imaam axmed la kulmay baghdad buu de axmed joogi jiray ciraaq wuxuu ku yidhi ibna waara katabta kutaba shaaficiy masr baa ka timi soomaa intuu shaafici masr u guuray ee madhab ljadiid uu bilowday wey madhab alqadiim iyo madhab ljadiid baa jire madhab qadiim intuu ciraaq joogay wey markuu masr u wareeyo madhab ljadiid baa bilowday mashaafic baa ka imaatay masr baad ka imaatay masr baad ka imaatay ha <clears throat> katabta kutuba shaaficiy shaafici kutubtiisa wax ma ka qoratay oo cilmigu shaafici uu qoraya yeerinaya wax ma ka yeersatay qala wuxu lah maya waxba kama baran qaala wuxu faradta walla waad gaabisay faradta qasarta waad gaabisay wey mintaad masar joogtay oo shaafici aad isku magaalo aad joogteen maad waxba ka qoranin maa calimnaa buu yidhi imaam axmed maa calimnaa maanan baranin almujmala min almufasar Ah, naska mujmalka la yiraahdo iyo midka mufasarka la yiraahdo kamaana maana kala soocin maana kala baranin walaa naasikha alxadiidi xadiidka kiisa naasikha ah min mansuuqi kiisa la nasakhay maanan kala saarin oo kala baranin xataa jaalasna ashaaficiya ilaa aan shaafici kala fadhiisano ilaa shaafican kala fadhiisano xoqadiisa wax ka qaadanay ma nomaba kala saareen maxaa la dhahaa mufasir mujmal maxaa la dhahaa naasikh mansuuq maana kala aqoonin buu leh marka iqraaru lfadli liahlihi wey iqraaru lfadli liahlihi imaam الnawowi raximah اllah wuxuu leeyahay min asraari barakati اlcilmi waxaa weeye cazwuhu ilaa ahlihi min asraari barakati اlcilmi cilmiga barakadiisa sirta lagu helo waxaa kamid a cilmiga inaad u nisbaysa dadkiisi ad u nisbaysa waa kada axmed bin xambal الshaybani imaamkaas muxadidka iyo faqiha imaam ahli الsuna ah shaafici raximah اllahu tacala wuxuu ka faa'idaystay buu sheegaya ma calimna mujmla min almufasl walaa naasik alxadiiثi min mansuqi xata jalasna shaaficiya bima yucrafu naasiqu min mansuq naasii mansuq maxaa lgu kala saari o kala see loo garan karaa yucrafu waxaa la garani naasiqu lxadiiثi min mansuqi waxaa laga garan baxadi hadi اlumuur umuurta soo socota mid kamida ayaa lagu gartaa alif bitasriixi rasuuli lahi sala اla alay slam nabigaaba cadeeyeyba alayh الsalaatu wasalaam nabigaaba cadeeyeyba xadiidkii buu ka bilaabay musanifka raximah اllah lakin qur'aankan soo lagama heli maayo soo ku cad y alana kafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa markii laga soo hadlay oo in yakun minkum cishruuna saabiruna yaglibuu miatayn ba layidhi in yakun minkum miatu yaglibuu alfa min aladina kafaruu marka eh, kadib waxay alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa soo maarti haddii alana iyo wixii ka horreeyay waad garanaysa yaa dambeeyey alanada dambaysa markaa naasik iyo mansuuq qur-aankana waa ka muuqday xadiiska nabiga u imo aleyh salaatu wasalaam bitasriixi rasuulilahi baaba cadeeyeyba ka xadiidi eh, burayda burayda bn xusayb burayda bn xusayb radia allahu canhu xadiidkiisii fii saxiixi muslim ku sugnaa wuxuu yihi nabigu alayh salaam kuntu nahaytukum waxaana kii inaga reebay kuntu waxaan ahaa nahaytukum kii inaga nahiyey can ziyaarati اlqubuuri qubuurta ziyaaradeeda inaga reebay markii hore awalislaamki waxa qubuuraha yaa loo dhowaanin ba la yidhi markaas dadku diin xuma haysatay ilahay kheyrkii bay ku tacalluqeen dadka dhintay iyo qubuurta iyo waxaasay caabudi jireen marka waa laga reebay sadan lidariica markay towxiidkii fahmeen daari iyo naaficun alla inuu yahay ogaadeen ayaa waxaa la yihi marka fazuuruuha ziyaarta fa inahaa qubuurtoo la ziyaarto tudakiru aakhira aakhirayna xasuusina faa'ida kalaa ku jirtay lakin faa'idada marki fi janaabi tawxiid markii tawxiidka loo bandhigo faidada waxba mayna ahayn tawxiidkiiba haduu kaa burburay si kale ilahay maaratay aakhar u xasuuso tawxiidkiba haduu ku baabiyi joog baa marka waa la joojiyey kadib markii la ogaaday caqiidadii iyo tawxiidka uu dhamaystirmay oo la fahmay ayaa faa'idadii kale marka laga faa'idaystay tawxiidkin hadda waa lagu kalsoon yahay fazuuruuha fa inahaa ziyaarat lqubuurka tudakiru laakhira aakhira ina xasuusinaysaay laba waxaa kaloo lagu ogaadaa naasikhulxadiid mansuub biqowli saxaabiy saxaabi hadalkiis saxaabada nabiga goobjooga u aheed ee ka warhaysay ayaa kala saartoo tiri warkan iyo warkan warkana dambeeyey naasiki mansuki ka qowli jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu kaana aakhira alamrayni laba amar midka ugu dambeeya wuxuu aha min rasuulilah laba amar oo dhacday ka dambe wuxuu ahaa sala allahu alay waslm xaggiisa ka dhacday tarkul wuduu'i weyse in laga tago mima masati naaru dab wuxuu taabtay wixii dab lagu kariya inaan laga weysaysanin tawada-u mima masati naar baa horreysay wixii dab lagu kariya ama dabba taabto walow caano la kululeeyaba allah ka dhige ka weysaysta ayaa marka hore horreysay kadib buu nabiga caleyh salaatu wasalaam akala laxma katif laxma katif fadahaba ilى اmusلى walam yatawaضأ mana weysaysanin nabig alay slam ilmasjid intuu aaday ayuuna weysaysanin marka saxaabigu wuxuu kuleyahy kana akhir amrayn labada amar mid ka dambe min rasuuli lahina ka dhaca alayh salaam tarkul wudu in laga tago weyso mima masat naar laga weysaysto kana dambeeyey marka inaan laga weysaysanaynin baa marka naasikha in laga weysaysana waa la nasakhay akhrajahu asxaabu sunan bimacrifati taarikh midka saddexaad waxaa lagu ogaadaa naasikhu lxadiidka macrifatu taarikh inaad taarikta garanayso hadde taarikhdu waxaa weeyaan mutaqadim mutaakhir wixii dhacay wktigii maka iyo wktigii madiina waad garanaysaa taarikda kala saartay ka xadiidi shadaad ibn aws marfuucan xadiidkaa saxaabiga radi allahu an shadaad la yirahd marfuuca muxuu yihi nabiga alay salaam afdara alxaajimu walmaxjuum kii wax toobay iyo kii la toobay labadaba waa afureen mubdilaadka ama nawaaqid som ayaa lagu daray nusikha waa la nasakhay xadiidkaasu kuleh bixadiid ibni cabaas baa lagu nasakhay ibn cabas xadiidkiisi ana nabiya sala allahu aleyh wasalam nabigu ixtajaba inuu istoobay wahuwa muxrim isagoo muxrim ah wاxtajaba waa istoobay wahuwa saaimin isagoo sooman kan ibnu cabaas baa marka lagu nasakhay maxaa yeeley faqad jaaa waxaa yimid fii bacdi duruqi xadiidi shadaad shadaad xadiidkiisa hore ee afdal afdar alxaajibi walmaxjuum duruqdiisa qaar kamida ah waxaa ku yimid ana dalika warkaas nabiga uu lahaa hadalkaasi kaana inuu ahaa zaman alfatxi xilligii maka la furtay sanadkii sideedaad hijrada weeyaane wa ana ibna cabaas cabdullaahi ibna cabaaskan warinaya xadiidkan dambe oo inuu nabiga istoobay isagoo sooman ahna saxiibahu nabigu la socday fi xajat lwadac marka isagoo muxram istoobay waa xajatulwadac wey xajatulwadac sanadka tobnaad bay aheyd fatxu makana sanadkii sideedaad bay aheyd sanadkii sideedaad sanadka toddobaad waad aragta taarikhda kala saartay taarikhdii ayaa kala saartay xadiidka ibna cabaas oo inaan laga weysay inaan soonka uuna burinaynin toobinka kaasaa raajixa buu ku leeyay kaasaa raajixa waa sida haddii culamada qaar ay qaateen ogow qaar waxay leein maya labada xadiid naasik iyo mansuq la aadi mahaye awjuh tarjiix kala la aadi tadciif iyo tasxiix baa la aadi qaar baa mid kana daciifa mid kaan hore waa saxiix qaar baa awjuh kala kala qaaday marka qaar waa isku dayay inay jamciyaan bidalaalati lijmac waxaa kale lagu garanaayo naasikh mansuuqa lagu kala garani waxaa weeye ijmaaci baabaad kutusayba ka xadiid man shariba alkhamra qofka khamrada caba fajliduuhu jeedla qofkii khamre caba hala jeedo lala garaaco fain caada hadduu ku noqdo fi raabic mar afraad kii koobaad baa la garaacay marka labaad baa la garaacay marka saddexaad baa la garaacay mar afraad hadduu ku noqdo khamradii faqtuluuhu dila ah, abu daawud baa soo saar nasaai ata waa soo saar marka xadiikaas isaga ah in la dili qofka khamrada cabe marka afaraad la dilayo ayuu xadiidka muuqaalkiisa daahirka noo sheegay qaala nawawiyu imaam nawowi wuxuu yihi dala alijmaacu ijmaacu wuxuu tusay calaa naskihi xadiidka inuu mansuuq yahay xadiidka hala dila leh inuu mansuuq yahy o raacday haddaba ijmacu waxbuu nasakhaa ijmaacu wuxuu le walijmaacu ijmaacu laa yansakhu waa runno waxma nasakho walaa yunsakh lamana nasakho ijmac walaakin yadulu calaa naasikhin naasikh buu kutusaa ijmaaca wuxuu kutusaayaa daliil ayuu kutusi sideedaba ijmaca meel buu saaran yahay oo salka ku hayaa markaasa wax ma nasakho lakin wax wax nasakhay oo naqli oo wax nasakhay ayuu kutusaya oo meesha ku muuqdo calima man calima wajahilu man jahila qofka gartaa garta qofka garan lakin annaga ijmacan hadda haynaa ijmaacaana meel bu ku hayaa lianna ummaddu laa tajtamicu calaa dalaala ummaddu shay baadi ah oon jirin oon daliil nas aan loo haynin kuma ijmaacdo kuma ijmaacdo marka halkaas marka wuxuu kaga jawaabayaa walijmacu laa yansukudaasi dala alijmaacu calaa naskihidaasa waxaa ku soo aroortay tacaarud ictiraad oo waa maxay ijmaaca waxbuu naskin karaa ah, qur-aanku qur-anku waa nasadi markaasu ijmaacu wax ma nasakho asagana lama nasakhe laakin yadulu wuxuu kutusaa calaa naasikin buu kutusi ashharu musanafaati fiihi musanafaadka ugu mashhuursan naasikiyo mansuq marka laga hadlayo kutubta laga alifay ugu mashhuursan waxaa kamida ko alictibaar fi naasikhi walmansuq min alaahaar yaa iska leh liabi bakr muxamed bin muusa alxaazimi ba kitaabka labaad alnaasiqu walmansuqu lilimaami axmed jim kitabka saddexaad tajriid laxaadiidi lmansukhati axaadiida mansuukhada oo lasoo sooco gaar loo taxo yaa iskale ibnljawzi ibnljawzi baa iska saddexdaa kitaab baa ugu mashhuursan oo sida caadada kitaab musanifka raximahullah inta badan fani walba markuu kaaga hadla maado walba ama masalo walba masaaisha culumulxadid kamida kutubta ugu mashhuursan laga alifay ayuu noo soo keenayaa nusxan lilumma jazahu llahu khayra wradia allahu canhu bilahi towfiq wsala allah waslama ala nabiyina mxamed wala alihi wasaxbi ajmaciin